bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعين أma bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab إda jalsa الrajul إlى الrajul ystأdinhu fi اlqiyam إida jalasa الrajulu qofku haddii uu fadhiisto ilى الrajuli cinda الrajuli qofka agtiisa ystأdinuhu fi اlqiyaami kicitaanka waa ka idin dalbanaya oo qofku hadduu qof u yimaado ou la fadhiisto o la sheekaysto marka uu baxaayo idin ayuu weydiisanaya oo yacni bixitaankiisu idin buu ka su aalanaya qaala xadahanaa cimraanu bn oo markiiba iska istaagi maayo ma iska ordayo ee inuu baxayo u ogeysiinaya qaala xadahanaa cimraanu bnu maysarata can xafsi bni khiyaafin can ashcaa huwa ashcaث bnu sawaar ninkaana dacfi baa ku jiro can abi burdata bni abi muusa qaala jalastu ilaa cabdillaahi bni salaam cabdullaahi bni salaam alxabr abu yuusuf saxaabiga ayaan agtiisa fadhiistay faqaala waxa uu yidhi inaka jalasta ilaynaa agteennaad soo fadhiisatay waqad xaana minaa qiyaamun istaagitaan ayaana la gaaray waqad xaana qiyaamun ayaa ayaa yacnii waqtigiisu uu gaaray mina annaga xaggeenna yacnii waxaa la gaaray oo xilli xilli istaagitaanki istaagitaankii xilligiisii ayaan gaarnay intaan marka waqad xaana minaa qiyaamun waa isti'daanka la sheegayo yasta'diinuhuda waa taas marka faqultu waxaan idhi fa idaa shi'ta haddaad doonto waa iska tegi kartaa faqaama waa kacay fatabacahu waa raa ou raacay xataa balaga albaab ilaa uu albaabka gaarsiiyey ayb marka waqad xaana minaa qiyaamun taas ayaa istiidaan laga gartay qofkii la joogay ee warkaa loo jeediyeyna waxa uu ku yidhi fa idaa shi'ta haddaad doonto iska yacni fa idaa faqum iska istaag haddaad doonto ayb marka qofku haddii uu qof la joogo waxaa laga qaadanayaa iyagoo isla sheekaysanayo say u sheekaysanayaanba inuu iska istaago ma aha ee inuu yidhaahdo war waa tegaya ama meelaan aadaya ama waqti aan meel aadaya la gaaray iyo inuu ogeysiiyo inuu baxayo istaagayo qaala baabuna iyo haadaa kani marka xadiidkanna sanadkiisa dacfi baa ku jiro ashcaf ayaa ku jiro qaala baabuna iyo hada kani baabun baab weeyaan laa yajlisu calaa xarfi shamsi qoraxda geesteeda ma fadhiisanayo yacnii yownan fadhiisanin waayo qoraxdii qaala xadahanaa musadadun qaala xadahanaa yaxya wahuwa bnu saciid alqaطaan qala xadahanaa ismaaciil bnu abi khaalidin qaala xadaanii qaysun can abiihi anahu jaa waa yimid warasuulu llahi sal l slam nebiguna yakhdubu uu qudbaynayo faqaama fi shamsi qoraxda ayuu istaagay faamarahu nebiga sal l slam wuu amray fataxawala ila dilli hooska ayuu usoo wareegay marka meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qofku hadduu qoraxdoo kale taagan yahay war qoraxda kasoo tag hooskii imow saa in la yidhaahdo waxaa kaloo nahyi kusoo arooray qofka qeybna in uu qorax ka yahay qeybna uu ka yahay hoos oo in yacnii qoraxdiina ay qeyb kaa hayso qeybna aada hoos joogtidna nahyi ayaa ku soo arooray oo qofka marka isaga ama hooskii ha wada tago ama qoraxdii ha wada tago shaydaanka fadhigiisa iyo me yacnii meesha uu fadhigiisu inuu yahay baana bacdi alaathaar ay tilmaantay ayb marka laakiin qofku haddii uu qoraxda dan ka leeyahay oo hoos iyo qoraxna uunan u dhexaynin markaas inuu istaagaa dhib ma leh laakiin iyadoo wax dana aan uga jirin hadda ninkani kelmaddii nebigu dhegaysanayay marka qorax inuu istaagaa duruuf ku keenaysa male soo wareeg buu marka yii ayib laasiyama haddana wuxuu keenayaa qofka qoraxda dhulkan weliba xijaaz aada u kulul muddo dheer qofka haddii uu taagnaado dacfulbadan bay u keenaysaa jirkiisa in taagdarre ay ku dhacdo dhibaatana markaa in isagu ay gaartaan laga yaabo haddii laakiin iyada ay nacfi markaa laga raadinayo qofka uba rabo qoraxda nahyi maaha iyada taas ayb wax darara haddaynan ku jirin bal meel mararka qaar iyadaaba loo baahan yahay oo faa'iido badani qofka ay ugu jirtaa dadka qaar xanuunkooda waxaa mulaa-im u ah qoraxda ayb baabu lixtibaa'i fi thawbi baabu bayaani xukmi lixtibaa'i jilib xirki xukunkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay fi thawbi halka maro lagu jilib xirto qofka inuu maro jilibka ku xirto wixii ku yimid yacni jilibku inuu maro ku xiro halka xabo waa la waa la diidayaa lianna cawrada inay faydantaa laga yaabo haddii laakiin cawrada u asturan tahay inuu maro jilibka ku xirtaa dhib ma laha qala xadaثna cabdالlahi bnu صالح wahuwa katibu الleyth qala xadaثani الleyثu qala xadaثanii yunus wahuwa bnu يزيid alayliyu can bni شihaab qala akbaranii caamiru bnu sacdi ana abaa saciidin alkhudriya qaala waxa uu yihi nahaa rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu reebay can libsatayni laba hay-atu labisasho wa biicatayni laba habgadasho nahaa cani lmulaamasati wuxuu reebay nebiga isu taabashada waalmunaabadati isu tuuridda fi lbeyci beeca dhexdiisa almulaamasatu mulaamasada yamasu rajulu qofku wuxuu taabanayaa thawbahu maradiisa waalmunaabadatu munaabadadana sutuuridana yanbudu laakharu ilayhi thawbahu ka kale ayaa maradiisa usoo tuuraya maro ayuu usoo tuuraya wayakunu dalika bay wayakunu dalika kaaga wuxuu ahaanayaa baycahum wax kala gadashadooda can gayri nadarin iyadoon la fiirfiirinin marada gacantuu ku hayaa waa u tuurayaa waa kaa gadan tahay tuuridda aan soo tuura waaba kala tagnay waa kala gadanay adoon iska fiirfiirinin qarar baa ku jira marka wallibsataynina ishtimaalu samaa labada hablabisashana waa ijtimaalu samaa ayib marada in laba tafs laba macnaa lagu fasiray ijtimaalu samaa fuqahada waxay ku fasirayaan iyaga marada weyn qofku inuu intuu dhinac ka eh, iskaga dado oo uu dhinac ka labisto labadeeda daraf intuu isu geeyo garabkan bidixdaa inuu saaro labadii daraf haddii garabka bidixda la saaro dhinacaanna uu awalba iskaga soo duubay halkan waa ka asturan yahay dabada iyo dhinacaan iyo cajaradanna waa ka qaawan yahay waa maradii dhammaydoo inta sidaas la yidhaha xaggan laga soo duubo kadib inta laysu geeyay inta la saaro inta dhan marka waa qaawan tahay cilladuna marka waxay tahay meeshaas ku jirto satu yacni cawradii baan asturnayn inkishaafu lcawra ayaa dhacayso luqawiyiinta iyaga waxay ku fasiraan qofku marada inuu gab isku siiyo isaga dhan oo marka gacmihiisii iyo intuu isku duuduuba marada dhan gacmuhu meeluu gacmaha ka dhaqdhaqaajiyo uunan helaynin middaasay u yaqaanaan cilladana marka waxay ka dhigayaan salaadii afcaasheeda iyo hay-aadkeedii iyo ayaan suuragal noqonaynin daad mare isku duuduubto adiga dhan ayb ishtimaalu samaa iyaga marka waxay leeyihin waa isduuduubidii dhagaha la-ayd waay qofka meeluu gacantiisa ka baxsada ma leh isaga dhan marada ayuu ku togan yahay labadaas ayaa ku tafsiira lagu sheegaa laakiin tafsiirka fuqahada ayaa xoog badan ayib alfuqahaau aclamu bisharci loowiyiin iyo fuqahaa hadday shay diini isku qabsadaan eray macnayntiisa qowlka fuqahada la raaca say u macneeyaan lianna ayaga ayaa xaqiiqadii sharciga wax ku fiirinaya wasamaau an yajcala inuu yeelo waayo darafa thawbihi maradiisa darafteeda calaa ixdaa caatiqayhi labadiisa garbood mid ka mida inuu wada saaro fayabduu waxaa muuqanaya axadu shiqeeyi labadiisa dhinac midkood laysa calayhi shay-un waxba korkiisa maaha aha walibsatu lukhraa libsada kalena hayatulabiska kale ixtibaa'uhu waa inuu jilib xirto wahuwa jaalisun isagoo fadhiyo laysa calaa farjihi farjigiisa korkiisana minhu marada xaggeeda min athawbi shay-un aynan ahayn yani hal mara bisou wataa maradiibuu jilibka ku xiranayaa wax marka farjigiisii daboolaya male kastuumana ma wato dhar kale ma wato maro kale uma duubsanaa halkii marow jilibka ku xirtay haddii xagga laga soo fiiriyo cawradiisii baa muuqanayso marka hal maro alixtibaa bithawb eh, fi thawbi lwaaxid waa la reebay laba maro laakiin waa la ogolyahay oo axaadiid baa soo aroortay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man ulqiya lahu wisaada qofkii barkin loo dhigo muxuu samaynayaa qaala xadaanaa cabdullaahi bnu muxamed huwa cabdullahi bnu muxamed almusnadiyu qaala xadaanaa camru bnu cawf qaala xadaanaa khaalid bnu cabdillaahi wa huwa طaxaan alwaasitiyu can khaalidin wa huwa khaalid bni mehraan alxadaa laba khaalid baa isku xigaan marka khaalid can khaalid baa mararka qaar saas waayaba khaalid can khaalid qofkii markaan wax badan garanaynin wuxuu u malaynayaa inay hal qof isku yihiin markaasuu u malaynayaa in mukarar ay tahay laba jeer lagu soo celiya laakiin waa laba khaalid khaalid ibnu cabdillaahi taxaan iyo khaalid ibnu mehraan alxadaa waana baab dhan oo cilmiga xadiidka ka midoo waxaa la yidhaahdaa man waafaqa ismuhu isma shaykhihi ninkii magaciisa iyo magaca sheekhiisa iswaafaqaan ayb ibnu xajar marka wuxuu mihaaliyey saddex cimraan cimraan can cimraan can cimraan saddexduna waa saddex cimraan oo kala duwan can abi qilaabata wahuwa cabd llahi bn zayd aljarmi qaala akbaranii abulmaliix qaala dakhaltu maca abiika aabbaha ayaan la galay zaydin zayd ahaa calaa cabdillaahi bni camrin cabdullahi bni camar ayaan la galay faxadahanaa wuxuu noo sheegay ina nabiya sal l slam nabiga dukira lahu sawmii wuxuu yidhi cabdullaahi bni cumar nebiga ayaa waxaa loo sheegay aniga soonkeyga sida aan u soomo fadakhala calaya waa iisoo galay fa alqaytu lahu wisaadatan barkin ayaan u dhigay min adanin ka samaysan xashwuhaa liifun liifun cubkeeduna uu yahay qumbe fa jalasa cala alardi dhulka ayuu ku fadhiistay oo qofkii marka barkin waa loo dhigi karaa nebigu ma dhihin barkin maxaad u dhigtay waa xaaraan ma bannaana ma dhihin isaga un baan ku fadhiisanin markaas wa saarat ilwisaadatu barkintii waxay noqotay baynii wa beynahu labadeenna dhexdeeda barkintii aan u dhigay kuma fadhiisanin ee barkinta aniga iyo isaga ayay noo dhexaysay fa qaala lii wuxuu igu yidhi amaa yakfiika miyaynan kugu filnayn min kulli shahrin bil kasta halaathatu ayaamin saddex maalin qaala qultu waxaan idhi yaa rasuula allah yani waa waa intaa waa way yar tahay ka badanaan awooda qaala khamsan shan yani soon ama qur-aanka dhammayntiisa qaala khamsan amaa yakfiika min kuli shahrin halaathatu ayaam waa soonkii qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuula allah waxa iigu dar macna qaala hamsan qultu waxaan idhi yaa rasuula allah qaala sabcan qultu waxaan idhi yaa rasuula allah qaala tiscan bishii sagaal maalmood qultu yaa rasuula allah qaala ixdaa cashara koo iyo toban qultu yaa rasuula allah qaala laa asu laa sawma fawqa sawmi daawuud soon ma jiro ka sarreeyo soonka nabiyullaahi daawuud shatra dahri zamanka nuskiisa siyaamu yowmin maalin soonkeed wa ifdaaru yowmin maalin afuritaankeed intaa wax ka badan male qofka soon intaa ka badan hadduu soomo waxaa weeyaan markaa jirkiisii baa ku baaba-ay maalin dhaaf inta ugu badan maalin dhaaf qaala xadahanaa muslim ibnu ibraahim qaala xadahanaa shucbatu can yaziid bni khumayr wahuwa alximsiyu abu cumar saduuqun can cabdillaahi bni busrin ana nabiya sal l slama mara calaa abiihi nabiga aabihii buu soo ayuu soo maray cabdullahi bni busr aabihiis fa alqaa lahu wuxuu u dhigay qatiifatan katiifada u dhigay fajalasa calayha waa ku fadhiistay nabiga sal l l slam wisaade iyo barkin iyo katiifad iyo buste iyo waa isku wada mid markaa nebiga uu ku fariisto waa in lagu fariisan karo marka ayib qaala baabu lqurfusaai qurfusaa jilsat lqurfusaa habfadhiga alqurfusaa la yidhaahdo xukunka kusoo arooray caddayntiisiiba u baab yahay alqurfusaana waxay tahay qofku inuu baridiisa intuu salka dhulka dhigo ee bawdiyihiisana uu caloosha ku qabto yacnii salki dabadii dhulkuu dhigayaa lugihii jilibkii kor buu u taagayaa calooshiina wuxuu saarayaa marka cajarada ama boodiyahuu saarayaa qurfusaa marka fadhigaas ayb hahaysaan ninkaan hadda fadhiya jilbihii koruu geynayaa dabaduu ku fadhiyaa jilbihii waa kor calooshiina wuxuu saaranayaa marka bowdiyihiisa heeye kalena marka waa ku tilmaamay gacantiisana weliba markuu sidaa yeela gacantiina wuxuu gashanayaa marka jilbihii sidii maradii oo kale ugu xirana ayb qala xadaanaa musa wahuwa musa bnu ismaaciil abu salmt atabudakiyu qala xadaanaa cabdullahi bnu xasan alcambariyu wahuwa abuljunayd hiqatun laqabuhu citriis ayaa la yidhaha huwa maqbulun cafan qala xadaanii xadaatnii waa maqbul bacdi culamaana jahaali buu ku sheegaa badanaa dadka ibnu xibbaan keliya towfiiqiyo ibnu xajar taqriibka maqbuul ayuu ugu tarjamaa maqbuul markaa dadka uu maqbuulka dhahayo in badanoo mida majaahiil waayo qaala xadahatnii jaddataaya labadeyda ayeeye waxay iigu warameen safiyatu bintu culaybata wa duxaybatu bintu culayba labadoodana mid kastaa waa maqbuulatun wa kaanataa rabiibatay qaylata ayay ahaayeen qayla eh, labadiisa rabiiba annahumaa akhbarathumaa waxay u sheegtay qayla qaylatu qayla waxay u sheegtay waxay labadooda ugu warantay qaalat waxay tihi ra-aytu nabiya sal ll ly slama nabigaan arkay qaacidani lqurfusaaa isagoo qurfusaa hay-adaa u fadhiyo falamaa ra-aytu nabiya sal l slama nebiga markaan arkay almutakhashica fi ljilsati almutakhashica yacni isku behenbehinayo oo isku dullaynayo oo tawaaducayo fi ljilsati fadhiga ku tawaaducayo urcidtu waa la argagax waa la waa la gariiriyey waa la iga gariiriyey min alfaraqi liajli alfaraqi cabsi darteed oo yacni waaba yaabay nebigu markaan arkayo hay-adda oo u fadhiya ay tahay hay-ad tawaaduc ku jiro axad kibir iyo wax ku jiraba uunan ahayn isagoo nebi ilaahay oo dadkii ugu fadli badan makhluuqa alla abuuray haddana sidaa u fadhiya markaan arkay waaba yaabay tiri baabu tarabuci tarabuci buu u baab tarabuca waa qofku inuu sidaas u fariisto labada lugood isdhaafsado salkana dhulka dhigo waa sida qofku marka ama salaad sugaayo ama cilmi dhegeysanayo badanaa u fadhiistaan dadka qala xadaثna mxamed bnu abi bakri qala xadaثna mxamed bnu cuثmaan alqurashiyu qala xadaثna dayaal bnu cubayd bni xandalata huwa acraabiyu saduuq qala xadaثanii jadii xandalaة bnu xidyam qaala ataytu nabiya sal l slam nabigaan u imid fara-aytuhu jaalisan mutarabican waxaan arkay isagoo fadhiyo oo tarabuc u fadhiyo qala xadaanaa ibraahim bnu lmundir qala xadaanii macnun qala xadaanii abu rusayq abu rusayq almadani majhuulun qaala anahu ra'aa caliya bna cabdillaahi bni cabaas ayuu arkay jaalisan mutarabican isagoo u fadhiya waadican ixdaa rijlayhi labadiisa lugood mid kamidana saaray cala luqraa midda kale dul saartay alyumnaa midigta cala lyusraa marka dadka taabiciintooda ahlucilmiga hay-adda ay u fadhiisanayaan iyo waa lasoo guurinayaa lianna inta badan dad cilmi ku socdo qaala xadahanaa moxamed bnu yuusuf qaala xadahanaa sufyaan can cimraan bni muslim qaala ra-aytu anasa bna maalikin baan arkay yajlisu haakada isagoo u fadhiya mutarabican saas wayadacu ixdaa qadamayhi labadiisa lugoodna uu saaraya cala lukhraatan kale oo mararka qaar qofka tarabuca isagoo u fadhiyo sidaas oo kale midigta ayaa bidixda saa inuu kor saarta laga yaabo baabu lixtibaa'i ixtibaagii jilib xirka qofku inuu jilibka mara ku xirto ama gacmahaba uu saa ugu soo qabto qaala xadaثna cabdullahi bnu muxamed wahuwa abulhaytham albasriyu majhuulu may cafwan qala xadaثna cabdullahi bnu muxamed wahuwa almusnadiyu qala xadaثna wahb bnu jariir ayb qala xadaثna quraة bnu khalidi qala xadaثanii quraة bnu musa alhujaymiy ninkan marka abulhaytham albasriyu majhuulu bukhaari fi ladab اlmufrad ugu wariyaa nasaa-ina fi sunan can sulaym bni jaabirin اlhujaymiy ninkan sulaym ibnu jaabir wayuqaalu jaabiru bnu sulaymna waa la yihaha saxaabiyu qaala ataytu nabiya sal ll slam nabigaan u imid wahuwa muxtabin fii burdatin isagoo mid markaa jilib xiran ah mid jilib xirtay ah fii burdatin go- ku jilib xirtay wa ina huddaabahaa wa ina huddaabahaa farqaheedana la calaa qadameyhi labadiisa gomadood korkooda ay tahay marada uu ku jilib xirtay farqaheedana labadiisa gomadooday taabanayaan faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah awsinii ii dardaaran qaala wuxuu yidhi calayka biitiqaa'i illah ogow oo waxaad ku dadaashaa alla ka cabsi walaa taxqiranna min almacruufi shay-an macruufkana waxba ha xaqirin shay macruufoo wanaagsan ha yaraysanin walow an tufriqa lilmustasqii haba aha aado walow an tufriqa inaad ugu shubaysid ood ugu foorarinaysid lilmustasqii midka waraab dalbayo min dalwika wadaantaada aad uga bannaynayso fii inaa-ihi weelkiisa aad ugu bannaynayso dhexdiisa yacnii macruuf ha yaraysanin wadaan aada ceel ka soo shubtay nin biyo u ooman ama u baahan oo weel wato haba ahaato inaad biyihii xoogaa ugu shubto ama aad ugu gediso wadaantaada intaad ka bannayso isaga aad u bannayso siiso arrintaa ajar weyn ay leedahay ha fududaysanin ayb ow amase tukalima akhaaka walaalka inaad la hadasho wa wejhuka munbasidun wejigaaguna ou furfuran yahay wa iyaaka waxaan kaaga digayaa wa isbaala alizaar marada in la raariciyo oo anqowga laga hoos mariyo qofku markuu ama sarwaal ama macawis ama qamiis ou wato in anqowga uunan ka hoos marin fa inahaa iyadu min almakhiilati kibirkay ka mid tahayba fainahaa min almakhiilati waaba kibira bala leeya ayb walaa yuxibuha allaahu ilaahayna ma jecla wa in imru'un qof hayraka adiga hayrkaa ah wa in imru'un cayaraka waay soo maha wa in imru'un qof cayaraka haddii uu ku ceebeeyo bishayin shay uu kugu caayo yaclamuhu minka ou adiga kaa og yahay falaa tucayirhu ha ku caynin adiga bishayin shay taclamuhu minhu aad ka og tahay qofku hadduu wuxuu kaa og yahay kugu caayo adiga waxaad ka og tahay ha ku caynin dachu iskaga tag yakuunu wabaaluhu calayhi baaska arrintaa u ahaanayaa haddii marka cayda qof uu caytamo baaska ka dhalanayo u ahaanayaa la yidhi ee cay wax ka weyn maxaa u malaynaya marka wax ka dhalanayo ama hadday noqoto dil ama ay noqoto yacni caydaas waxba kasii weynba ama qofkii oo qalbigiisa la hleeyo ayb wa ajruhu laka ajrigiisana adiga ayaa iskale ninkaa ayib ajrigiisa adaa iskale marka macnuhu waxay tahay maadaama uu ku dulmiyey qayb ajarkiisa kamidaa lagu siinayaa qiyaamaha xadiidkii mufliska waa la socotaa wa ajruhu laka walaa tasubanna shay-an waxba ha ku cayn ha caynin walaa tasubanna ha caynin shay-an waxba ha caynin oo cid ha caynin manaa qaala famaa sababtu bacdu daabatan walaa insaanan shay-antaa cumuumka ku jiro ayuu fahmay markaasuu wuxuu yidhi famaa sababtu ma caynin bacdu bacda dalika kaagaas kadib daabatan neef xoolaa walaa insaanan dadna ma caynin neef xoolana ma caynin insaanna ma caynin qaala xadaanaa ibraahim bnu lmundir qaala xadaanii bnu abi fudayk qala xadaثnii hisham bnu sacdi an nuaymi can nucaymi bni اlmujmir can abi hurayrata qaala maa ra'aytu xasana qatu weligay xasan ma arkin waa xasan bin cali ilaa faadat caynaaya labadeeda indhood waa shubmaayeen dumuucan ilin xasan inta yacni ma arag ilaa indhahaygu waa ilmeynayeen wadalika arrintaana waxay ku dhacdeen ana nabiya sal l l slam nabiga kharaja yowman maalin buu baxay fawajadanii fi lmasjidi masjidka ayuu igu arkay fa akhada biyadii gacanteyduu soo qabtay fandalaqtu macahu waan la tegey waan israacnay famaa kallamanii ilama hadlin xataa ji'naa ilaa aan ka nimid suuqa bani qaynuqaac fa daafa fiihi waa ku wareegay wa nadara waa fiirfiiriyey uma insarafa waa soo gadoomay wa ana macahu anoo la jiro xataa ji'na almasjida ilaa aan masaajidka imaano fa jalasa waa fadhiistay faxtabaa marka nebigu waa jilib xirtay masaajidkii buu yimid waa jilib xirtay marka ixtibaha ayaa baabka uu yahay maxalu shaahidka meeshaan uma qaala markaasu wuxuu yihi ayna lakaac aaway kii yaraa riwaayada marka lukac weeyaan lakaac ma idin wada qoran ahy halkaana marka lakaac lakaac hadda haddii cay ay tahay maalan waxay u noqon lahayd cayn naag soo maaha nin haddii uu yahayna calaa wasni fucal qudar iyo lukac iyo saasoo oo kale ay noqonaya nin naag marka ay tahayna waa facaali ayb yaa lagu keenaa hadda laakiin caay maba ahanba marka asadku caay ma ahan lukac marka waa kii yaraa waa cunugii yaraa naagtana marka khabaati iyo sidaas oo kalea la dhahayaa udcu lii lakaaci igu yeer buu yidhi markaa wiilkii yaraa fa jaa-a xasanun xasan baa yimid yashtaddu isagoo tallaabsanayo boodboodaya fa waqaca fii xijrihi wuxuu ku dhacay dhabtiisa uma adkhala yaddahu gacantiisii buu geliyey fii lixyatihi nebiga garkiisa xasan markaa dhabtii markuu soo fadhiistay rasuulkii garkiisii buu gacanta gashtay ayb uma adkhala yadahu fii lixyatihi uma jacala nabiyu sal l slam nebigu wuxuu gudagalay yaftaxu faahu afkiisa inuu furayo fayudkilu faahu fii fiihi fayudkilu wuxuu gelinaya nebiga faahu afkiisa fii fiihi xasan afkiisa ayb uma qaala wuxuu yidhi allahuma inii uxibuhu ilaahu waa jecelahay faaxbibhu jeclow waaxiba man yuxibuhu qofka jecelna ilaahu jeclaaw adigana sidaasuu markuu yidhi xasan nebigu marka ilaahu waan jecelahay ee allow adiga jeclow qofkii jeclaadana jeclaaw ayuu abu hurayra marka saa darteedu wuxuu leeyahay xasan markaan arkaba waa ilmeeyaa tiibuu soo xasuusanaa ayb meeshaa marka waxaa dareemay saxaabadu aalubeytka nebiga waa jeclaayeen waa ka hadda abu hurayra sidaa dhahaya aalubeytka nebiga in la qoyska nebiga in la jeclaadana ma keenayso asxaabtii nebiga in la naco ma keenaysa labada waa laysku jeclaanaa marka asxaabtiina waa la jeclaanayaa aalubeytka nebiga qoyska rasuulkana waa la jeclaanaa kulligoodna isaga dartiis waayo waxaa loo jecel yahay kuwana asxaabtii u gargaartay oo garabkiisa taagnayd waayo kuwaana waa dadkii isaga dadkiisiiba waay waa la jeclaana haddana gaar ahaan weliba gaar ahaan haddana qofku marka uu nebigu sal ll ly slam uu aada usii jecel yahay naam gaar ahaan xaasaskii nebiga sal ll ly slam isaga xaasaskiisa soo ehelkiisii ka mid maaha haa caa-isho iyo xafso iyo ehelkiisay ka mid yihiin naam marka qofkii yidhaahdo xus xasan iyo xuseen inta ka farcantay xuseen bisaan jeclaana asxaabta rasuulka oo dhanna waa nacaya xaasaskii rasuulkana waa caynaya hadduu yidhaahdo oo zino iyo waa naartay ku jiraan iyo waa xun yihiin baan dhahayaa qofka yidhaah ma toosan yahay qofkaasna maya hadhow marka adigiiba wuxuu ku leeyahay ahlubeytkaad necab tahay oo habeen marka ahlubeytka ahlu sunnada ma necba ahlubeytka ee waxaan isku haynaa waxay tahay war ahlubeytkana aan jeclaano asxaabtana aan jeclaano ayagu mayay dhahayaan asxaabta maya haddaa ahlubeyt jeclaato asxaab waa inaan nacdaa haddii aad asxaab jeclaatana ahlubeyt waa necab tahayba E waxaasi marka wax maahan mandiq iyo caqli saliimana maaha ee labadooduna waa la jeclaan karaa mid kastaa calaaqadii uu nebiga la lalahayaanna ku jecelnay ayb asxaabta abu hurayrana waa kaasaa inuu nebiga aalu beytka nebigu uu jecel yahay ujeeda abubakar sidoo kale waa jeclaa oo wuxuu dhihi jiray aniga qaraabadeyda inaan xiriiriyo iyo qaraabada rasuulka qaraabada rasuulka yaan hormarina oo iyagaa owleysan oo qaraabadeyda ka owleysan buu dhihi jiray cumarna sidoo kale eh, markuu lacagta bixin jiray oo cadiyada diiwaanulcataa wuxuu u hormariyey reer bani hashim waa u badiyey waxa la siinaya dadka kale waa uga badiyey wuxuuna sidaa u yeelayay limakaanihim min annabiy sal l slam booska ay nebiga u dhow yihiin marka eh, waxay ummaddan ay ka dhigayaan cadow aalu beyt in lagu yahay oo ayagu keliya ay jecel yihiin shiicadu ay ka dhigayaan sax maahan shiicaduna ayagaa dullaal ahoo baadiyeysan ummaddanna aan ka mid ahayn ayb asalkoodana yahuud markaa yacni uu ahaa aas-aaskoodii horena ninkaas cabdullaahi ibnu saba ee yahuudiga marka aasaas iyo saldhig u ahaa marka haddaad aragto nin aalu isku oysiinayo horta intaadan aaminin sugdhe sug inta aadan aaminin aalubeyt maanta dhan duu isu oysiiyo aalubeytka horta ni ow maxaad tahay adeeg haddii marka ahlubeytkana uu jecel yahay saxaabaduna jecel yahay dariiqiisii waa fiican yahay waa toosan yahay laakiin hadduu ahlubeytkana isku oysiiyo kuwana ou naco oo isla ahlubeyt ah weliba lanna shiicadu ibnu cabaas ma arki karaan ibnu cabaas cabdullahi ibnu cabaas oo ahlubeyt ma eh, nebiga adeerkiisaa dhalay cali intuu u jiro ibnu cabaasna nebigu u jiraa sooma garanin eh, caqiil bnu abi aalib caqiil iyow la dhasha cali soo lama dhalanin ifka waa ugu necban yihiin caqiil cabaas oo nebiga adeerkiis ah waa necban yihiin oo waxay leeyihiin labi'sa almawlaa walabi'sa alcashiir isagay kusoo degtay leeyihiin lacnadu idinku dhacday lacanakum allahu waqadalakum marka aalubey nebiga adeerkiisna waa caynayaan oo waxay leeyihiin qof xunow ahaa aalubeytna waa u ooynayaan marka marka yaan lagu sirmin nimankan farisiyiinta ama shiicada ah ee kale carab ama faris waxay doonaan aadan yaa lagu sirmin weligaa inaadan ku sirmin taqiyo iyo nifaaq ayay aaminsan yihiin marka horeu ku arko wax badanuu kaa qarinayaa been uu kuu sheegayaa nifaaqaasaa diin u ah laakiin bannaankay arrintooda taallaa ayb marka nin walba waadna iska badbaadi dadka kugu xeeranna ka badbaadi weligaa shiico waxba ha ku xeeranin shiico haddaa wax ku xeerato diin waa kala tegaysaa ogaada ayb annagana eh, dad yacni eh, ahlu sunno aan nahay eh, soomaalidu yacni si kastoo koox koox hadday doonaan haw noqdaan koox hadda bannaanka la taagan asxaabta waa necabnaha ma jirto nin walba asxaabta rasuulka waa jecel abuubakar iyo cumarna halkaasay u saaran yihiin laakiin shiicigan saxaabada waay wuxuu caynaya marka arrin annaga aanaan isku khilaafsanayn waaye isaga waxa uu ku baadiyeysan yahay waa in la ogaadaa hadday marka koox gadaal marsato ay yidhaahdaan nimankan waa fiican yihiin annagay waxna siinayaan annagayna xoojinayaan hadday kooxi sidaas dhahdo sunnada waa ka baxaysaa leanna waxay u xuub siibanayaan marka raafido iyo shiico ama duruq ha ahaadaan ama ha ahaadaan dad kale waayahay qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man baraka calaa rukbatayhi labadiisa jilbood qofkii u fadhiisto labada jilbooda dhulka dhiganaya waa arumanaya qala xadaanaa yaxya bnu saalix wahuwa alwaxaadiyu qala xadaanaa isxaaq bnu yaxya alkalbiyu qala xadaanaa الzuhriyu qala xadaanaa anas bnu maliki ana nabiya sala allahu alayh wali wasalam nabiga sallaa bihim duhra duhr ayuu tujiyey falamaa sallama markuu salaamo noqsada qaama cala lmimbari mimbarka korkiisa ayuu iska taagay fadakara saacata saacaddii ayuu sheegay wadakara ana fiiha umuura cidaaman arrimo waaweyn inay dhexdeeda yihiin buu sheegay uma qaala wuxuu yidhi man axaba qofkii jeclaysto an yas'ala can shayin inuu wax weydiiyo falyas'al canhu ha su'aalo fa wallaahi baan ku dhaartay laa tas'aluunii can shayin shay i-su'aali maysaan ilaa akhbartukum waa idiin warramayaa waa idiin sheegayaa maa dumtu fii maqaami haada inta aan maqaamkaygan taaganahay qaala anasun anas waxa uu yidhi fa akhara annaasu lbukaa'a dadkii waxay badiyeen ooyin xiina samicuu dalika min rasuuli llahi sal ll ly slam markay nebiga ka maqleen wa aktara rasuulu llahi sal ll ly slam nebiguna wuxuu badiyey an yaquula inuu dhaho saluu weydiiya fabaraka cumaru calaa rukbatayhi cumar wuxuu u fariistay labadiisa jilbood ayuu u aruntay nebigana waa joogaa marka taqriir waayo nebigaa u qiray marka waa in loo fariisan kara sidaas waa bannaan tahay wa qaala wuxuu yidhi radinaa billaahi rabban wabiاlislaami diinan wabimuxamedin rasuulan fasakata rasuulu llahi sal l slam nebiga waa aamusay xiina qaala dalika cumaru cumar markuu sidaa yidhi yani sababta cumar warkaa u yidhina waxay tahay halaag ayuu dareemay oo dadkii markuu nebiga yidhi waxay weydiiya waxay bilaabeen inay su-aalo aan macno lahayn weydiiyaan yaa i dhalay aniga aabbahay intu xaggee jiraa wax lamida aabbahay yaa waaye su-aalahaas markuu arkay nebiguna uu xanaaqay cumar marka wuxuu ka dareemay su-aalihii iyo caradii nebiga qariina waxaa uga soo baxday meeshaas in wax nebigu dhibsanayo ay jiraan jilbihiibuu marka u aruntay markaasuu yihi radinaa billaahi rabban wbilislaami diinan wabimxamedin wabimoxamedin sala allahu alayh waali wasalam rasuula uma qaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yihi owlaa amaa waladii nafsu muxamedin biyadihi owlaa marka waa kelmad taxdiir ou ku jiro oo yacni isjir oo kale amaa waladii nafsu muxamadin biyadihi waxaan ku dhaaranayaa nabiyullaahi moxamed nafsadiisa allaha gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaaranayaaye laqad curidat calaya aljannatu wannaar jannadii naartii baa la ii soo bandhigay fii curdi hada alxaa'id derbigan kugud ku derbigan yacni sidaa uu iigu gudban yahay yaa la iisoo bandhigay yacni derbigan baa la igaga soo bandhigay jannadii inaarti meel yacnii aniga igu aadan oo sida derbigan iigu gudban yah oo kale igu ah waana usallii anoo tukanaya falam ara ma arkin kalyawmi maanta oo kale fi lkhayri washari khayr iyo shar ayb marka curd alxaa'id jaanib alxaa'id derbiga geeskiisa waay gudbanaantiisa iyo ama geeskiisa ayb dhankaa marka isoo xigo oo kale ayaa la ii keenay cadaabkii jannada iyo naarta ayb qaala baabu listilqaa'i istilqaagii ayuu u baab yahay xukunkiisa caddayntiisa ayb alistilqaana qofka inuu qadaad qadaad u seexdo ama u fariisto qaala xadaanaa malik bnu ismaaciil qaala xadaanaa bnu cuyaynata qaala samictu zuhriya yuxadiثuhu can cabaad bni tamiimi can camihi qaala ra'aytuhu qultu libni cuyaynata yaa waxaan ku yidhi annabiya sal ll ly slam nebiga miyaad arag ayaad ka xadiidkuma wuxuu leeyahay nebiga can camihi qaala ra-aytuhudaas oo cabaad bnu tamiim adeerkiis dhahayo axadkaas hu'da nebiga miyaa mise maahan baa ibnu cuyayna la su-aala ibnu cuyayna isaga nebigu ma arkin dabcan waa la ogyahay taas qaala wuxuu yidhi nacam haa nebigu u jeedaa ra-aytuhu waan arkay mustalqiyan isaga oo dhacdiid u jiefo macnaha qadaadkiisii saa iyo duudka isagoo u jiefo waadican ixdaa rijlayhi labadiisa lugood midood ou kor saaray cala luqraata kale qala xadaanaa isxaaq bnu moxamed qaala xadaanaa cabdullahi bnu jacfar can umi bakri can umi bakrin binti binti lmiswar umu bakri binti miswar ibni makrama weeyaan maqbuulatun can abiiha almiswar ibni makrama weeyaan qaala ra-aytu cabdiraxmaan ibna cawf ayaan arkay mustalqiyan isagoo dhacdiid jiifo raafican ixdaa rijlayhi cala luqraa labadiisa lugood midood kor u qaaday cala luqraa midda kale korkeeda saaray baabu dajcati calaa wajhihi qofka jiifka oo wejigiisa u jiifsado yani marka calooshiibuu dhiganayaa iyo wejigii qala xadaanaa khlf bnu musa bni khlfi wahuwa alcamiyu saduuq yukhdi qala xadaanaa abi can yaxya bni abi kahiiri can abi salamta bni cabdiraxman bni cawf can bni dikfata algifaariy ana abahu akbarahu anahu kana min asxaabi sufati ayuu ka mid ahaa qaala wuxuu yihi baynaa ana naa'imun fi lmasjidi xilli aan masjidka jiifo min aakhiri leyli habeenka aakhirkiisa ataanii aatin mid yimaadaa ii yimid wa ana naa'imun anoo hurdo calaa badnii caloosheeda u hurdo faxarakanii birijlihi lugtiisuu saa iigu dhaqaajiyey faqaala wuxuu yihi qum istaag haadihi tani dajcatun ama dijcatun habjiifsi dajcatun waa jiifsasho yubqiduha allahu alla uu necab yahay qaala farafactu ra'sii madaxaygan kor u qaaday faida nabiyu sal l l slam waaba nebigaba qaa'imun mid taagan calaa ra'sii madaxayga korkiisa mid taagan ayb qala xadaثna maxmuud qala xadaثna yaزيid bnu haaruun qala akhbarana اlwaliid bnu jamiil alkindiy min ahli filsطin can اlqasim bn cabd can abi umamata ana rasuula اllahi sal l slam nabiga mara birajulin nin bou soo maray fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa munbatixan liwajhihi isagoo wejigiisa u jiifo fadarabahu birijlihi lugtiisau markaa ku garaacay lugtou ku dhuftay wa qaala wuxuu yihi qum istaag nawmatun haadihi tani nawmatun hurdo waayo jahanamiyatun jahanamo loo nisbeeyey xadiidkan marka sanadkiisa dacfi baa ku jira oo alwaliid ibnu jamiil alkindi ayaa dacfi ku jira ibnu xajarse wuxuu ugu tarjamay saduuqun yukhdi mutaabacu marka ugu yaraan u baahanaya ayb marka nahyi baa kusoo arooray sidaan haddii qofka dee duruuf u geynayso ama daruuro ama xaalad u geynayso dhib ma laha oo uunan dhabarkii oo kale iyo u seexan karin inuu marka saa u seexdo dhib ma laha qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan kii hore laftiisa khalaf bnu muusaa saduuqun yukdi buu ahaa isaga laftiisa qaar baa ku cileeya xadiidkaas ayib baabunay hada kani baabun baab weeyaan laa ya'kudu walaa yucdi ilaa bilyumna ma qaadanaayo ma siinaayo ilaa midigtuu ku qaadanaya kuna siinaya qof markaad wax siinaysa midigtaa ku siinaya markaa ka qaadanaysana midigta qala xadaanaa yaxya bnu sulayman qala xadaana bnu wahbin qala xadaanii cumaru bnu muxamed qala xadaanii اlqasim bnu cubayd llahi bn cabdillahi bni cumar can salimin can abihi qaala qala nabiyu sal l slam laa yaأkul axadukum bishimaalihi midkiin yaanu ku cunin bidixdiisa walaa yashrabanna bishimaalihi bidixdiisana yuu ku cadin marka xataa haddaad wax cunayso oo gacantan dufanaya wax kaa leedahay inaad bidixa ku cabto maaha inaad midigta kuna cunto kuna cabto walaa yashrabanna bishimaalihi bidixdiisa yuunan ku cabin fa ina shayطaana shaydaanku yaأkulu bishimaalihi wayashrabu bishimaalihi shaydaanku bidixdiisa wax ku cunaa uu ku cabaa qaala kana naaficun naafic wuxuu ahaa yaziidu fiiha wuxuu ku ziyaadinayay walaa ya'khud biha walaa yucdii walaa ya'khudu biha walaa yucdii biha ma ku qaadanaayo mana ku dhiibaayo yani yownan ku qaadanin yownanna ku dhiibin bidix walaa ya'kud biha walaa yucdi biha yaanu ku qaadanin yownanna ku dhiibin marka walaa yucdii baa ee qoran iyo waa lilishbaac ishbaac ahaan oo iskaga keenay oo ilaa ficilku waa majzuum bilaa naahiya haddii laada laga dhiga naahiya haddii laada naafiya laga dhigana waa khabarun bimacna nahyi waa khabarun bimacna nahyi hada akiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina